adkeeyo oo mudnaan khaasa la siiyo imaan isla bishii buu ka qad sabaqa waxaa soo hormaray buu sheekhuu yidhi annahu nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam su'ila in la weydiiyey ayu siyaami soonkeebaa bacda ramadaana ramadaan kadib afdalu ugu fadli badan soon la soomo ramadaan kadib kee u fadli badan qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam shahrullaahi almuxaram waa bisha alle ee muxaram ah, bisha alle ee muxaram baa u fadli badan xadiiskaa waan soo marray kitaab salaad baan ku soo marnay jamaacadaa wadhisay ila albukhaari min xadiidi abi hurayra wuxuuna ku tusayaa ramadaan oo soonkeedu waajib yahay markii laga yimaado bilaha kale soonkooda waxaa ugu fadli badan bisha muxaram ayb saasuu nasku yahay oo ku cadi wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma wa su'ila isagoo la weydiiyey can sawmi yowmi caashuuraa maalinta tobnaad ee bisha muxaram soomideeda isagoo la weydiiyey ayaa waxaa laga warinayaa faqaala markaasaa wuxuu yidhi maa calimtu ma ogi anna rasuula allahi sal lla ley wasalam rasuul alle saama inuu soomay yowman maalin maalinkaasoo yatlubu uu raadinayo fadlahu siyaadadiisa calal ayaami uu la dheeryahay fadliga uu la dheeryahay iyo khayrka uu la dheeryahay calal ayaami maalmaha kale uu la dheeryahay uu u soomayo ilaa haadalyowma maalinkan mooye ma ogi buuri nebigu sal ly slam inuu soomay maalin maalinkaasoo fadiilo siyaadaoo maalmaha uu la dheeryahay uu raadinayo ilaa haadalyowma maalinkan mooye oo maalinka cashuura walaa shahran bilna ma arkin buu yidhi ma ogaanin buu yidhi ilaa haada shahra bishan mooye yacnii wuxuu ka wadaa ramadaana ramadaan buu ka wadaa yacnii bil bilaha kale soonkeedu siyaado la dheeryahay oo si goodiya nebigu u raadinahayay ma ogaanin buu yidhi ilaa ramadaan mooye maalin maalmaha kale siyaada la dheer oo fadligeedaa nebigu u raadinayna ma ogaanin buui ilaa caashuraa mooye ayb ujeeddada hadda waa caashuraa cashuraa sida ee jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan waa bisha muxaram maalinkeeda tobnaad waay axaadiistan oo dhanna soo socota iyagay ku saabsan tahay baabkan intiisa badan ayb wa can caaishata radi allahu tacala canhuma qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa yowmu caashuuraa maalinta caashuura waxay ahayd yowman maalin oo tasuumuhu ay soonto qurayshun quraysh filjaahiliyati islaamka ka hor quraysh intii eh, islaamka ka horraysay oy jaahiliyada iyo gaalnimada ku jireen way soomi jireen culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa dhici karta inay eh, ahlulkitaabka ka qaateen ila waxaa jira eh, muxuu ahaayey rag ahlulkitaaba dhex joogi jiray sida maalan waraqatun nowfal oo kaleeto qisadiisi waa ku timid marka waxaa dhici karta inay tahay caado uga tagtay ahlulkitaabka ama yahuudda reer madiine oo kale oo sidaa iyaga ku gaadhay inay taa dhici karto ayb kaana wuxuu ahaa yowmu caashuraa yowman buu oo tasuumuhu ay soonto qurayshun quraysh filjaahiliyati islaamka kahor wa kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulkuna yasuumuhu mid soomuu aha falammaa goortii qadima uu yimid almadiinata magaalada madiina markuu soo galay isagoo soo hijrooday ayuu saamahu soomay wa amara wuxuuna amray bisiyaamihi maalinkaas soomidiisuu amray sababta uu u soomay dadkana uu amray inay soomaan waan u tegi doonnaa markuu magaalada madiine yimid xadiista kalaad tilmaami doonta ayuu wuxuu yimid yahuuda soomaysa kadibna halkaasay ka dhalatay <clears throat> saamahu nebigu waa soomay wa amara wuxuuna amray bisiyaamihi soomidiisuu amray falammaa goortii furida la waajibiye ramadaanu ramadaan ayuu qaala nebigu wuxuu uhi sal ley man sha'a ciddii doona saamahu ha soomo wu wuu soomi waman sha'a ruuxii doonana tarakahu wuu iska daynaa kee laga wadaa bimacnaa caashuuraa ramadaan ka hor intaan ramadaan la waajibinin soonkeeda maalinkaa in la soomo amar bay ahayd amarkaasi marka waxaa laga fahmay sida xadiis soo socda uu tilmaamayo inuu ahaa amru wujuub oo laazim bay ahayd in la soomo ramadaan markuu yimidoo la waajibiyey soonkiisa marka wuxuu noqday bil kaamila ah la laasimiyey oo la waajibiyey soonkeeda oo farad laga dhigay cashuuraa marka ramadaan markii la waajibiyey kadib buu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam man shaaa saamahu waman shaaa tarakahu ruuxii rabaayi wuu soomi ruuxii rabaana wuu iska day bimacnaa meeshaa marka waxay noqonaysaa amarkii laasimka ahaa ee waajibka ahaa baa la bedelayoo khiyaar loo bedelay haddaad soontana mustaxab ajir baad ka heli haddaadan soominood iska daysana hadda wax dembiga kaa soo gaari maayo man waa uun khayr iyo sunno ku dhaaftay saasay noqona xadiikan kalaa sii caddaynaya wa can salmat bn akwac qaala wuxuu idhi amara nabiyu nebigu waa amray sal lay slam rajulan nin buu amray oo min aslama ree aslam ah an adin ogaysii buu idhi fi nnaasi dadka dhexdoodaoo iclaami anna man kaana ciddii ahaatay akala mid cunay oo saaka wax cunay falyasum ha sooma baqiyata yowmihi maalinkiisan inta hadhay waman lam yakun ruuxaan ahaanin ahkala mid cunayna oo saaka afkiisii qaba oon waxba cunina falyasum ha soomo maxaayle fa ina alyowma maanta yowmu caashuuraa'a waa maalintii caashuura wey ah. waa axaadiista xoojinaysa soonka caashuuraa intaan ramadaan la waajibinin inuu waajib ahaa waana sidaa aimo badan marayaan culimo badan rajaxayaan xaafid ibnu xajar iyo ay ka mid yihiin maxaa yeelay xilli maalinimo la joogo ayuu nebigu sal ley wasalam ninkaasi ree aslam ayuu yidhi dadka dhexdooda ogeysiis gaadhsii dhawaaq oo iclaami waxaad iclaamaysaa ruuxii saaka markuu soo toosay wax cunayow intaa ha kaaga ekaato maalinta inta laaban afkaaga hayso ruuxaan waxba cunin saaka intii uu soo toosayowna maanta soomanow maxaa yeele maanta waa maalin cashuura ah xataa carruurtay markaa soomin jireen ayb xadiidkan waa xadiiska loo deliishado axaadiista wuxuu ka mid yahay sidoo kale loo deliishado oo bacdu ahlilcilmi ay u deliishadaan soonka waajibka ah haddii inuu soo galayba ruuxu uu maalinta dhexdeeda ogaado maba ogaaninba inay ramadaan soo gashay eh, meel maalan wuxuu joogaa aan lahayn eh, muxuu isgaadhsiin lahayn ama wuuba ku seexdayba ramadaan inaysan jirin buu ku seexdayoo subaxdii unba barqinkii soo kacay isagoo muxuu ahay la sooman yahay maba ogaaninba ilaa maalinta dhexdeeda la gaadho kaa isaga ah maalinka inta u laaban buu soomayaa ayib qallo ma laga rabaa waay waxay leeyihiin qallo lagama rabo jumhuurtu waxay qabaan wuu qallaynayaa laakiin xadiiskan qolyaha deliishanaya waxay leeyihiin qallo lagama rabo li'anna addoonka ilaahay wuxuu ku waajibiyey faradka iyo waajibka markuu ogaado umbaa xilfuulahaya hadduusan ogaaninba maxaa lagu laasiminaa markuu ogaadayna meeshii buu kala qabsaday soonka oo jahli dartii soon waajib ah oo jahli dartii uu eh, maalinkii qaar ka mida ah ruuxu wax u cunay intii dambana uu soomay inuu u asaxayana xadiiskana laga qaadanaya oo intaad gelin wax cuntay adoon garanaynin inuu soon yahay intii kale hadaad soontay inuu soonkaasi maalinkao dhan ku wada asaxayoodan soo celinayna xadiiskana laga qaadan bay leeyihi waa madhab bacdu ahlilcilmi ay marayaan macnaha wacan calqamata waxaa laga warin ana alashcat dahala wuxuu galay calaa cabdilaahi buu usoo galay cabdilaahi ibn mascuud wa wa huwa yatcamu isagoo quudanaya yowma caashuuraaa maalin caashuura maalin bisha muxaram ay toban tahay buu iska cuntaynaya fa qaala markaasaa wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyada cabdulahi ibn mascuud ina alyowma maanta yowmu caashuuraaa waa maalin caashuura see wax kaayi faqaala markaasaa wuxuu yidhi ibnu mascuud qad kaana wuxuu ahaa yusaamu mid la soomo qabla an yanzila intuusan soo degin ramadaanu ramadaan intuu soo degin yacnii faradka ramadaan waay ramadaan intaan la fardinin baa la soomi jiray buui falammaa nazala markuu soo degay ramadaanu ramadaan turika waa laga tegay buui fa in kunta mufatiran ee niyow haddaad afuran tahay facam quuda ama cunto aad cunto raadso saas way macnaha ayib cabdullahi bn mascuud marka wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ridwaanullaahi calayhim saabiqiintii buu yahay marka waxa laga tegay ee uu leeyahay ramadaan ka hor ayay ahayd soonkeedu ramadaan markuu yimidna waa laga tegey bimacnaa soonkeedii o dhan baa laga tegey maaha ee waxa laga tegey la bedelay waa waajibnimadii soonka marka waajibnibay iska badashayoo shay oo sunna isu bedeshay haddaad rabto marka soon haddaad dhanno iska afurwaa aniga waxaan doorta inaan iska cuno adiga lafta haddaad afuranta iska cuno wax mushkilaa ma lehe waa soon sunno oon laazim ahayn saasuu ku yidhi wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana ahla aljaahiliyati jaahiliyada dadkeedii islaamka ka hor kaanuu waxay ahayn yasuumuuna kuwa sooma yowma caashuuraa maalinta caashuuray soomi jireen wa ana rasuula allahi sal lay slm saamahu waa soomay waalmuslimuuna muslimiintiina waa soomeen qabla an yufrada intaan la waajibinin ramadaanu ramadaan intaan la farad yeelin falamma furida markii la farad yeelay ramadaanu ayuu qaala yidhi rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi inna yowma caashuuraa maalinta caashuura yowmun maalin weeye oo min ayaami maalmihiisa ka faman shaaa ciddii doonto saamahu waa soomaya faman shaaa ciddii doono saamahu wuu soomay bimacnaa ha sooma waay marka mashii'adaadaa lagu xidhay adiga haddaad rabto waay ayb waxay kutusi bimacnaa istixbaab wa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa laa yasuumuhu mid aan soomin buu ahaa an yuwaafiqa inuu waafaqa mooyaane siyaamahu soonkiisa inuu ku soo hagaago soon uu soomi jiray mooye caashuuro maba soomi jirinba laakiin soon uu soomi jiray hadday ku sohaagdo waafaqdo markaas soomi jira oo sidee oo kale maalan maalan waxa weye hadduu e, isniin iyo khamiis buu soomi jiray isniintiiba waxay noqotay caashuuraa wuxuu u soomi jiray marka soom buu lahaan jiray isniinta uu soomay ee caashuura ahaan uma soomay ama khamiistay ku soo hagaagto uu soomi jiray caadadiisii baa ku soo hagaagtay caashuur ahaan uma soomay marka hadday soonkiisa ku soo hagaagto waa soomi jira laakiin si ahaanteeda waa caashuura uma soomi jira saas man waa madhab ibnu cumar uu lahaayo taqriiban eh, mxuu ahaayey eh, eh, gadaashiibaa laakiin waxaa laysku waafaqay sunanimadeeda iyo istixbaabka yowmu caashuraa inay sunno tahay man waan muusa radi allahu tacala canhu qaal wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa yowmu caashura maalinta caashura waxay ahayd tucadimuhu mid ay weynayso alyahuudu yahuud baa weynayn jirtay watattakhiduhu waxayna ka dhigan jirtay ciidan munaasabad ciiday ka dhigan jirtay faqala markaasa wuxu uhi rasululah sl lay waslam suumuuhu sooma muslimiintiibuu ku wadaa antum idinku sooma ah, yahuud baa weynayso ciid ka dhigatee idinku sooma ayb xadiiskan damba caddaynaya kaa uu muuse xoogaa ikhtisaar baa ku jira laakiin kan ibnu cabbaas ka dambeeya macnaha caddaynaya see buu nebigu ku yidhi sal lay wasalam sooma wacan ibni cabbaas radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu uhi qadima anabiyu nebigaa soo galay sal lay waslam magaalada madiinuu yimid waay fa ra'aa markaasu wuxuu arkay alyahuuda yahuud buu arkay tasuumu iyadoo soomaysa caashuuraa'a maalinta caashuura fa qaala markaasaa wuxuu uhi maa haada warkani muxuu yahay kani muxuu sababtiis maxay tahay wey qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen maa haada yani maalinkan soonkeedu muxuu yahay waay maxaad u soomaysaan qaaluu waxay yidhahdeen oo naja allaahu ilaahay uu badbaadiyey fiihi dhexdiisa muusa muuse uu badbaadiyey wa banii israa'iila iyo reer bani israa'iil min caduwihim cadowgoodii uu ka badbaadiyey waa maalintii nabi muuse iyo reer bani israa'iiloo wada socda fircoon laga badbaadiyey oo fircoon la halaagay reer bani israa'iilna la samato marka waa maalin wanaagsan fa markaas waxaa soomay bay dhaheen musa muusa soomay muusa shukri uu ka shugrinaya ilaahay nicmadii uu badbaadintuu badbaadiyey iyo gacantii fircoonoo laga samato bixiyey iyo cadowgoodiioo la hagaalay shukri uu ka shukrinaya nebi muuse soomay annaguna tii baannu daba joognaayo saasaan u soomaynaabayd fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ana aniga ayaa axaqu u xaqnimo badan bimuusa muuse minkum idinka idinka xaqnimo badan fa saamahu nebigu waa soomay wa amara wuxuuna amray bisiyaamihi soomidiisa oo nebi muuse seeb uga xaqnimo badan yahy wuxuu uga xaqnimo yahay nabi muuse dariiqiisiiba nimankan waaba ka leexdeenba kitaabkii towreedahana waaba bedeleenba sooma in badanoo ka mid laakiin nebi moxamed sal ley wasalam dariiqii rususha oo nebi muuse ka mid yahay dariiqii buu hayaa saas daraaddeed idinku waad garab marteen annagaa jidkiisii hayna way annagaana idinka mudan waa midda labaadee wixii wanaag ahee ambiyada iyo rususha iyo tawxiidka iyo dadkiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala guul ee uu siiyo de annagaa idinka xigno ahlu tawxiida ah? idinku ahlushirki baabaad hadda tihiin oo de mxuu ahay diin munxarifoo shirkiyaad iyo waxaasaad wadataan wa ayb marka naxnu axaqu bimuusa minkum waay fasaamahu nebigu waa soomay wa amara wuxuuna amray bisiyaamihi sababta marka soonkiisa keentay wa waa mida reer qureysheed way soomi jireenoo maka waa ku soomi jireen jaahiliyada islaamka hor waa midda labaadee madiine markuu yimid yahuudoo soomaysu ark markuu cillada weydiiyeyna saasay uu sheegeen iyo xikmadda markaasuu nebigu amray sal lay wasalam isaguna soomay ayb sidabana waxaa jirta sida yani wax weyaan axaadiista ku sugan markuu nabigu magaalada madiine tegay sal lay wasalam qaybtii hore markii hore magaalada uu tegey wuxuu jeclaa maadaama yahuud ay magaalada degantahay oo reer bani israa'iil ay deganaayeen ahlulkitaabna ay yihiin wixii aan nas ku imaaninoon loo diidin inuu ku waafaquu jeclaa soo ma garanaysaan saas markuu magaalada tagay wuxuu u jeedsaday baytulmaqdis salaadda xagga lala qaabili jiray sooma lix iyo toban bilood baa baytulmaqdis salaadda loola sii jeesanaya ilaa ay soo degeen aayadaha fi suurat albaqara ku jira oo mxuu ahay laleeyahay fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam xagga u markuu jeesaday oo qibladoodii ka soo jeesaday baa waxay yidhaahdeen markaasi ay garab mareen oy wixii marka ka dambeeyey nusuus baa soo degtay oo la leeyahay ahlulkitaabka khilaaf markaasaa dhaqankooda intiisii badnaa inuu khilaafay noqoto nusuusta soo degaysaa khilaafa khilaafa khilaafa ilaa xataa waxyaala yani aan aadba usii waaweyn la yidhahda ku khilaafa ku garabmara marka tana waxay ka mid tahay kuwii hore ka mid tahay gadaal dambe waa sugnaatay oo lama yani sunnanimadeedii meesha lagama saarin wa can mucaawiyata bn abi sufyaanin qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi baan maqlay sal lay slam oo yaquulu leh inna hada kani yowmu caashura waay ilxaafi ibn xajar caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu eh, eh, ijtihaad ahaan yani istusaya in xadiidkan yowmu caashuraa oo maalinkii nebi muuse ilaahay badbaadiyey buu nebigu soon amray wuxuu leeyahay xadiidkaas waxaa lagu takhriijin karaa oo si uun loola raadsan karaa mawliidka sharciyadiisa ixtifaalka mawliidka maxaa wuxuu leeyahay maalin nebi muuse ilaahay badbaadiyey haddii soon la amray maalinkii nebi maxamed dhashayna waxoogaa waxbaa looga luuqluuqi karaa daliil cad looma hayo oo aayad qur-aan iyo xadiis looma hayo laakiin waxbaa meelaha looga luuqluuqi karaa wa oo muxuu ahaay qiyaas ahaan iyo tahriij bay yidhaha laakiin rag kale taa warkaasi yidhi war soconaya maaha leanno mawliidka horta ay ka hadlayaan ee a'immadu ay xilligaa ah hore ka hadlayaan mawlid ilaa xaddi maa nooc xaflad ahoo uun munkaraad fara badanoo hadda la sameeyo kafayow ah ahaa shirkiyaadkan faraha badan iyo qubqacdan iyo dumarkan iyo raggan jidadka marahaya mudaaharaadahaya iyo durbaanka garaacaya iyo kuwa intay isu yimaadaan meel meeshana niikinaya ood moodaysa inay kilaab ka ciyaarayaan iyo waxaasoo dhan ma jirin waxay ka hadlayaan waa wax uruursan kaasay ka hadli jireen marka midkay ka dooda qaarkood leeyihiin amaa wax loo raaraadin karaa ma aha kan hadda la samaynayo waxaa kaloo qirsanaayeen inuu inuu bidca yahay oo uusan xilligii salafka jirin way qirsanaayeen xataa ragga leh waxbaa loo raaraadin kare culimmada ah, way qirsanaayeen inuusan xilligii salafka jirin wax dib ka yimid wey laakiin dibba ka yimaadee amaan shareecada wax looga raarraadin karaa bay qabeen oo bidca uun haba ahaadee meelahaas bidac xasana iyo la yaro gelin karaa balaayo waxay dhacday markii lagu dagaalamay baalkii oo rag iska celi ay gashay markaasay noqotay in qur loo taxriifiyo axaadiistiina loo taxriifiyo ninkii yidhahdo war ma sugnana la yidhahdo waaba gaal kaaf iyo kala dheeri noqotay marka warkiisu marka hadda waa tig ayb marka takhriijka ujeeddadan ka laha waxa weeye takhriijka ibnu xajar uu leeyahay xadiidkana lagu takhriijin karaa waa ijtihaad aan sax ahayn haddii fahamkaasi uu sax yahayna waxaa uga hormari lahaa salafkii a'immadii waa uga hormari lahay laakiin isaguna waa mawliidkuna waa dambeeyey in wax loo raaraadiyana mxuu ahaay waa bidca uun mxuu ahaay luqluuq aan wax ku socon karin wa ayb وcan mucaawiyaة bn abi sufyaanin qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul اlahi sl lay slam oo yaquulu la ina hada kani yowmu caashuura waa maalin caashuuro walam yuktab mana la waajibinin calaykum korkiinna siyaamahu soomkiisa walam yuktab calaykum korkiinna laguma waajibin siyaamuhu soonkiisa laguma waajibin wa ana aniguna nebigu wa ana aniguna saa'imun mid sooman baan ahay buu nebi sal lay slam faman sha'a ciddii doontahay saama wuu soomi waman sha'a ruuxii doonana falyuftir haiska afur muttafaqun cala hadihi alaxaadiid axaadiistaasi tu laysku waafaqsan yahay dhammaanteed wa iyo badankeeda maya kullihaa dhammaanteed axaadiista wuxuu ka wadaa waxaad ka soo bilowdaa xadiiskii u horreeyey baabka ilaa xadiiskan hadda ugu dambeeya masaadirta takhriijisay muusan sheegin soo ma halkanuu ku soo uruurinayo marka oo wuxuu kulligeed waa axaadiis takhriijkeeda laysku waafaqsanya bimacnaa axmed iyo bukhaari iyo muslim yaa soo saaray macnaa wa akaruhaa axaadiista badankeed yadullu wuxuu ku tusayaa ana sawmahu cashuuro soomideedu waajibun inuu yahay wajaba inuu waajibay markii hore uma kadibna nusikha in la bedelay wa yuqaalu la dhihi oo la dhihi karaa lam yajib ma waajibin bixaalin marnaba bidaliili khabari mucaawiya xadiidkan mucaawiya daliilkiisa ayaa macnaha daliilu awar wa innamaa nusikha waxa uun la nasakhay waa ra'yigan dambe markii lagu socdee ta'kiidu istixbaabihi sunna nibadkiisa adkayntii la adkeeye sunnanimada unbaa adaygii laga qaaday marka sunno iska fudud bay noqotay oo adaygii laga qaaday xaggee laga qaadanayaa xadiidka mucaawiya haddaad fiidhisaan walam yuktaba calaykum siyaamu soonkiisa laydinkuma waajibinin halkaa maxay ka qaateen waxay ka qaateen culamada qaarkood mar la waajibiyey maba jiraba oo markan dambe maxaa marka ninkii doonowna soon ninkii doonana ha soomin loo yidhi waxay yidhaahdeen marna waajib ma ahayn laakiin sunno adag bay ahay sunna mu'akadu ahaa markan dambe marka khiyaarka man shaaa man shaaa la yidhi adaygii baa laga saaro waa sunno iska aan adkayn baa laga dhigay markaas markii horena sunna mu'akaday ahayd naskigu marka wuxuu ku dhacay ta'kiidkii sunnada ee wujuub iyo farad marna ma soo marin qolana waxay leeyihiin ma ahe farad bay soo marto waajib bay ahayd qabla ramadaan kadibna nasakh baa yimidoo waa la bedelayoo waxa la bedelay waa faradnimadii kadibna waxaa soo hadhay waa sunnanimo adiga mid la yidhaahdaba hadalka xadiiska mucaawiya ee u dambeeya waxaa lagu awili karaa walam yuktab calaykum siyaamuhu cala addawaam laydinkuma waajibinin soonkiisa si daa'imoo joogta ah xilli waana la bedelay wabas laasim hadda idinkuma ah ninkii doonou soon ninkii iska afa an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi lamma saama markuu soomay rasuululahi sal lay waslam yowma caashuraa maalinta caashura oo wa amara uu amray bisiyaamihi soomidiisana uu amray ayaa qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innahu isagu yowmun maalin weeye oo tucadimuhu ay weynayso alyahuudu yahuudiya wanasaara nasaara waa maalin yahuudiya nasaara weyneeyaan yani waxay tilmaamayaan maadaama nusuusta ay tidhi yahuudiya nasaarada khilaafa ayaguna maalinkan ay weyneeyaan dsou'aalba halkaas soo geliyaan ayb faqaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam faida kaana hadduu ahaado alcaamu sanadka almuqbilu oo soo socda in sha allahu tacaala sumnaa waxaan soomaynaa alyowma taasica maalinka sagaalaad qaala wuxuu yidhi falam yati ibn cabbaas baa dhahay falam yati ma imaanin alcaamu sanadkii almuqbilu oo soo socday sanadkii kaa ku xigay ma imaanin xataa twufiya ilaa la oofsaday rasuululahi sal lay slam sanadka soo socda haddaan gaadhno sagaalaadkaan soomaynaa nebigu marka sanadkii uu sheegayey asagoon gaadhin buu dhintay ayib waxaa wariye muslim wa abu daawuud wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan qaala wuxuu yidhi rasulullahi sal lay rasuulku wuxuu yidhi lain baqiitu haddaan noolaado ilaa qaabilin ilaa sanadka soo socda hadaan noolaado la asuumanna waxaan soomi doonaa attaasica sagaalaadkaan soomi doonaa yacnii wuxuu ka wadaa yowma caashuuraa buu ka wadaa taasicada yowma caashuuraa in lagu fasiraayay waa madhab laga dhadhamin karo ra'yi ibni cabbaas laakiin jumhuurtu waxay qabaan yowmu caashuuraa iyo taasuuca way kala duwan tahay maalinka uu nebigu leeyahay sannadka soo socda haddaan gaadho sagaalkan soomi waa maalinka ka horreeya caashuuraa waa maalinka ka horeeya marka in lagu fasiro yacni yowma caashuuraa waa tafsiir in la awilo ay qasabto ama calaa ray ibn cabbaas la yidhaahdo ama la yidhaahdo yowma caashuraa waxaa laga wadaa maalinka sagaalaad habeenkeeda laakiin ibn cabbaas baa waxaa ka sugan rawa axmed oo muslim baa wariya xadiiskan ibn cabbaas baa waxaa ka sugan arrin kutusaysaba inuu u yaqaanay taasuucada inuu caashuuro u yaqaanay oo sidaa isaga agtiisa ay xadiiska axmed iyo abu daawud iyo keyrkood baa soo saaray can ilxakam ibni acraj in laydhahdo ka wuxuu leeyahay xakamkaas ibni cabbaas baan u imid asaga oo zamzamka agtiisa jiqilaysan markaasaan la fadhiistay wa kaana nicma aljaliis nin la fadhiisto uu fiicnaa buuri markaasa waxaan ku idhi buu idhi ahbirnii can yowmi caashuura maalinta caashuura bal iiga warran baan idhi buuri wuxuu idhi can ayi baalihi tas'al xaalkiisa keebaad wax iga weydiinaysa yani dhankeed wax iga weydiinaysaa markaasa waxau idhi can sawmihi ayi yowmin asuumu soomidiisaan ku weydiinaya maalinkee baan soomaa markaasaa wuxuu yidhi idaa ra'ayta hilaala almuxaram bisha muxaram markaad aragto dhalashadeeda hee fadud tiri kowdheh markay bisha dhalato faidaa asbaxta min taasicati habeenka sagaal ay tahay markaad ka waabariisatood waaberigiisa joogto faasbix minha saa'iman marka waagu ha kuu baryo adoo sooman caashuuro taasaa la dhaha buui marka caashuuro ibnu cabbaas muxuu ka wadaa taasuucaduu isagu caashuuro ka dhigaya sooma ayb markaasaa waxaan idhi buu idhi akadalika yasuumuhu muxamed sal lay slam akadalika kaana yasuumuhu ma sidaasuu nebi maxamed u soomi jiray markaasaa wuxuu yidhi nacam saasuu u soomi jiray marka ra'yigaasi in maalinka sagaalaad baa laga wada caashuuro la yidhaahdo waa ra'yi ibnu cabbaas ayaa lagu sheegaa laakiin waa ra'yi aan tabar badnayn caashuuro waa maalinta tobnaad sanadka soo socda haddaan gaadho sagaalkan soomi doonaana waa maalinka sagaalaad marka iyadana taasuuca baa layidhahda waa caashuura ayb wfii riwaayatin waxaa ku sugan qaala wuxuu ihi rasuulu lahi sal rasuulku wuxu uhi suumuu sooma yowma xadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa annagii horey u sheegno markii hore madiine markuu tegay ahlukitaabka inuu waafaqo buu jeclaan jiray laakiin gadaal dambe khilaaf baa layidhi saxaabadu waxay ku yidhaahdeen yahuud baa weynaysa iyo nasaaro markaasuu wuxuu yidhi maalinka sagaalaad baan soomi doonnaa sanadkan dambe hadduun ilaahayna gaadhso haddaan gaadho marka muxuu ka wadaa baa la isweydiiya qaar waxay yidhahdeen sagaalaadkan soomi tobnaadkana waaban ka guuraynaa waa ra'yi oo caashuuro oo dhan meeshay ka bixiyo beddelkeedii maalinka sagaalaad baa la soomay ra'yigaa culimaa qabta sidaa ku fasiray qaar waxay leeyihiin ma ahee sagaalaadkan soomi caashuuro oo tobanana waan la soomi marka meeshii ay hal maalin ahayd oo iyagu ay weyneeyaan si aan u khilaafo maalinka ka hordhayaan la soo soomi isagana waan soomi saasaan ku khilaafaya ra'yigaa dambaana loo badanya oo ah in uu nebigu ka waday sagaalkana waan soomi tobanka oo caashuura ana waan soomi haddii ilaahay i gaadhsiiyo laakiin maba gaadhin nebigu sal lay slam laakiin yuusan gaadhinbe mar habba hadduu isagu tamaniyey oo yidhi waan samayn waa tashriic hadduu xataa ka hor dhintay ummaddiibu u jiday saas daraaddeed sida sunnadee fiican in sagaalka la soomo tobankana lagu daro wa ayb wa fii riwaayati riwaaya kale ku sugan qaala wuxuu yidhi rasululahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi suumuu sooma yowma caashuuraa maalinta caashuura sooma wakhaalifuu khilaafa alyahuuda yahuudda khilaafa suumuu sooma qablahu hortiisa yowman maalin wa bacdahu gadaashiisana yowman maalin maalin ka hormarya oo sagaalaadka ah maalinna ka dambaysiiya oo kooyo tobnaadka ah raw axmed baa wariya xadiidka isaga kadalika waxaa soo saaray ibnu khusayma bayhaqi iyo bazaar iyo hayrkood sanadkiisu waa daciif ma oo xadiis ahaan nebiga ugama sugna maalin ka hormariya maalinna ka dambaysiiya xadiis ahaan nebiga ugama sugna maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira moxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi layla faqiihii sayiulxifdiga ahaa baa ku jira nin kaloo daawuud ibni caliin haashimi la yidhahdaa jira isagana oo daciif ah labadaas sabuubad buu xadiiskani daciif leeyahay laakiin xadiisku isagoo mawquufoo ra'yi ibni cabbaasa buu sugan yahay markuu daciifka yahay waa markuu marfuuc yahay oo nebiga loo tiiriyo laakiin wuxuu sugan yahay cinda cabdirasaaq iyo taxaawi iyo bayhaqi biisnaadin saxiix isagoo ibni cabbaas mawquuf ku ah oo uu leeyahay suumuu taasica waalcaashira wakhaalifu alyahuud ibni cabbaas baa dhahaya yacni waxa weye sagaalaadka sooma tobankana sooma yahuuddana khilaafa marka culimmadu qaarkood waxay leeyihiin sida u fiican waa in maalin laga horray maalin lagala dambaysataa iyadaa xadiis marfuuca kuma sugan sida u fiican sagaalaadka iyo tobnaadka isku darta wa ay ku dhaafto sagaalaadku oo tobnaadka aad soonto si aad u khilaafto yahuudda koyo tobnaadka ku dar sidaas ayaa khulaasada oo ra'yigu noqon karaya baabu maa jaaa wixii baab u yahay fii sawmi shacbaana shacbaan soomideeda iyo walashhuri lxurum iyo bilaha xurmada leh ee shacbaan garanay oo bisha ramadaan iyo ramadaan ka horaysa wa ashhuru lxurumku waa afar bilood qur-aanka kariimkaana tilmaamay xadiista nabiguna sal lay slam si fiican u faahfaahaysa saddex isku xigaan oo waa waa dilqacda iyo dilxija iyo iyo muxaram midna gooni bay u taagan tahayoo waa rajab oo bayna jumaada wa shacbaan afartaa bilood baa ashhurulxurum la yidhahda marka bilaha xurmada leh oo afartaasa soon ma leeyihiin oo soonkoodu fadli siyaadaa ma leeyihin wuxuu yidhi maa jaءa fii sawmi shacbaana wاlashhur اlxurum an ummi salmta ana nabiya nebigu sal lay waslam nebigu lam yakun ma ahayn yasuumu mid sooma min asanati sanadka xaggiisa shahran bil muusan soomi jirin taamman oo dhammaystiran ilaa shacbaana shacbaan mooye yasilu wuxuu ku dabaqaban jiray bihi shacbaan soonkiisa ramadaana ramadaan buu ku xidhiidhin jiray rawahu waxa weeye alhamsa sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn siduu sheekh albaani leeyahay tirmidina waa taxsiiniye macnaha wuxuu ka wadaa waxay leedahay bil si dhammaystiran nebigu uu soomi jiray ramadaan marka laga reebo shacbaan baa ka jirtay bay leedahay ayib oo iyadoo dhan intuu soomuu ramadaan weliba ku dabaqaban jiray suu u sooman yahay buu ramadaanku soo geli jiray markaasuu ku xidhiirin jiray walafdu ibn maajah ibn maajah lafdigiisu waxa weeye kaana yasuumu shacbaana wa ramadaana aa saa miyuu yasilu miyuu idiin shahray shacbaan oo ramadaan mid qore ah. wuxuu soomi jiray labada bilood ee shacbaan iyo ramadaan lafdiga tirmidi kitaabka marka lagu noqdo waxa weeye kaana rasuululahi sal lay waslam yasilu shacbaana biramadaan shacbaan ramadaan buu ku dabaqaban jiray ayib an caiشha radi aلlahu tacala canha qaalad waxay lam yakun ma ahayn annabiyu nebigu sal lay wslam yasuumu mid sooma shahran bilakara wax ka badan min shacbaana shacbaan wax ka fa inahu nebigu kaana wuxuu ahaa yasuumuhu shacbaan mid sooma kullahu dhammaantii wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan maa kaana muusan ahayn yasuumu mid sooma fii shahrin bil dhexdeed maa kaana inta uu soomi jiraymaa kaana intuu ahaan jiray yasuumu mid sooma fii shacbaana shacbaan dhexdeed bil kale oo uu soomi jiray ma jirto inta uu shacbaan dhexdeeda soomi jiray kaana wuxuu ahaa yasuumuhu shacbaan mid sooma ilaa qaliilan wax yar bal kaana wuxuu ahaa yasuumuhu mid sooma shacbaan kullahu dhammaantii ayib wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan maa ra'aytu ma aanan arkin bay tihi rasuulalahi sal lay slam oo istakmala dhammaystirtay shahran bilqatu weligii ilaa shahra ramadaana ramadaan mooye ilaa bisha ramadaan mooye wamaa ra'aytu ma aanan arkin fii shahrin bil akara mid laga badan yahay minhu xaggiisa siyaaman soomitaan fii shacbaana shacbaan dhexdeed bil uu soonkeeda shacbaan kaga badnaana ma arkin bay tihi cala dalika kullih axaadiistaasoo dhan waa xadiis muttafaqa ayib xadiisku mar waxay leedahay shacbaan oo dhan buu soomi jiray marna waxay leedahay shacbaan badankeed buu soomi jiray see laysu waafajinaya sida u fiicana laysu waafajiya waxa weye in la yidhaahdo riwaayaadka ay ka cabirayso kulliga baa waxay ka wadaa inta badan oo waxaa fasiraya riwaayaadka kale waana luqada carabigay yaa la isticmaalaayo waxaa la yidhaahdaa shayga mxuu ahaay intiisa badan kulligii waa laga cabiri karaa hayga intiisa badan kulligii waa laga wada cabiri karaa haddaad neef adhiga hilibkiisa cunto ood garabka besaf soo reebto neefkii aiga waad wada cuntay haddii la yidhahdo neefkii adhiga ah hebel baa dhammaystay soo sax ma de wa kamaada tegina soma marka waxa weye kulligii baad wada cuntay hadii lagu dhahana waa sax hadii la yidhahda wuu cunay wax yar unbuu ka tegayna iyadana waa sax marka sidaas weeyo lafdiga kulli ay cabirayso bimacna alakar bay ka wadaa sida aqlabka abuu soomay salawaatu rabbi wasalam caleyh ayb xadii xasana ah waxaa ku soo arooray xikmadda nebigu sal ly waslam uu bisha shacmaan soonkeeda u badin jiray oo maxay tahay markii nabiga la weydiiyey sal lay slam wuxu uhi dalika shahrun yaqfalu nnaasu canhu bayna rajab wa ramadaan shacbaan waa bil ay dadku moog yihiin oo u dhaxaysa rajab iyo ramadaan saas daraaddeed dadku waaba iska halmaamaanba saas darteed baan u soomayaa waxaa kaloo uu yidhi huwa shahrun turfacu fiihi alacmaal waa bil acmaasha ilaahay loo geeyoo kor loo sii qaado saas daraaddeed waxaan jeclahay in camalkayga la sii qaado anoo sooman saas way maanaa ficlan sida xadiista nebiga ku sugan sal lla lay shan iyo tobanka bisha shacbaan allah tabaaraka wa tacaala baa samada soko u soo dega markaasuu wuxuu u dembi dhaafaa ciid kasta laba ruux waxaan ahayn ilaa mushrikan aw mushaaxinan gaal uma dembidhaafo ruux xiqdilow ahoo qalbiga muslimiinta wax ugu hayana isagana loo dhaafi maayo labadaa wixii ka soo hadhay waa la dhaafaya marka waa yani haniyo tobanka bisha shacbaan waa sugantahay xadiistaas sida waa sugantah waxaanuun sugnayn uun acmaal khaasoo la sameeyo shaniyo tobanka oo soo aroortay ma jirto xaflad laysu yimaado iyo soon soo arooray acmaal soo aroortay ma jirto laakiin waxaa soo aroortay inuu alla soo degayo khalqigana u dembi dhaafayo labadaa markii laga reebo saasaa soo aroortay waxaan sidoo kaleeta sax ahayn oon meel cuskanayn oon daliil lahayn shan iyo shacbaan inay leylatulxukmi tahay ayadana wax daliila ma laha ku soo aroordho waa daciif bal sida saxdaa leylatulxukmi waa leylatulqadri soo fiiha yufraqu kullu mrin xakiim qur-aanka kariimka tilmaamaya leylat lxukmi ila leylat lqadarta leylat lqadri baa leylat lxukmi ah laakiin leylat lxukmi oo shacbaan ku dhex jirtaayey iyadana ma sugna han iyo tobankay dhahaan meelahaasay ku luqluqaan wadaadadu oo aaaaraan sugnayn kuso aroortay ayb marka cilladu waxa bisha shacbaan acmaashaa loo kor anoo sooman in lay kor yeela acmaashaydaan jeclahay saasuu nabigu sal lay slam ku cileeyey xadii xasan wa can rajulin waxaa laga warinaya oo min baahilata reer baahila ah qaala wuxuu idhi ataytu nabiya nabigaan imi sal lay wslam faqultu markaasaa waxaan idhi ya rasuulalla rasuulka ilaahayow ana anugu alrajulu ninkii baan ahay alladii ninkaasoo ataytuka kuu yimid ataytuka waan kuu imid caamal wal sanadkii horaan kuu imid sanadkii u horreeyey hore ninkii kuu yimid baan faqaala wuxuu nebi sal lay slam famaa lii maxaa ii sugnaaday oon araa u arkaa jismaka jirkaaga naaxilan mid weyd ah oo caataa inuu yahay war ah, maxaa ku miiray oo sidan kuu galay qaala wuxuuhi ya rasuulallah rasuulka ilaahi maa akaltu ma cunin طacaaman cunto binnahaari maalinnimo intaan kaa maqnaa maalinoo dhan waan soomanaa weligayba maalin cunto ma cunin habeen unbaa waxu jira maa akaltu ma cunin ilaa bileyli habeenkii mooye habeen mooye maalinba cunto ma cunin qaala wuxu uhi nabig sal lay slam man amaraka yaa ku amray an tucadiba inaad cadaabto nafsaka naftaada inaad sidan isu gasho ka qaadato amarkaa ku sii qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu innii anigu aqwaa waan waan leehay qaala wuxuu sum waxaad soontaa shahra sabri bisha sabirka waa bishee waa shahru sabri waa ramadaan wa yowman maalinna soon bacdahu gadaashi ramadaan soon ramadaan hadduu baxana bil walba maalin soon ayb qultu waxaan idhi buu anugu aqwaa waan kara innii anugu aqwaa yacni waxa weeye waan kara waan awoodaa oo intaa waan ka xoog badnahay wa wax ka badan baan kari karaa ii siyaadi wuxuu idhi sum soom shahra sabri bisha ramadaan wa yowmayni iyo maalmood bacdahu gadaashiisa bil walbana laba beri ka soon oo ramadaan aan ahayn qultu waxaan idhi innii aqwa waan karaa wax intaa ka siyaasa ii kordh qaale wuxuu ihi sum marka waxaad soontaa shahra sabri bisha ramadaan soon wa alaaata ayaamin iyo saddex beri oo bacdahu gadaashiisa bil walbana saddex beri ka soon wa sum waxaad soontaa ashhuru lxurum bilaha xurmada lana soon meeshaasu marka ay laga deliishanaya halkaa waa wa sum ashhuru lxurum bilaha xurmada leh afarta soomidoodu inay fadiilo leedahay sunno tahay baa loo deliishanaya xadiidka rawahu waxaa wariyay axmed wa abu daawuud wabnu maaja wahada kani lafduhu ibn maaja lafdigiisii wey xadiiskuma sugna waa aciif sanadkiisu waa daciif waxaana cilladiisu ay tahay nin la yidhaahdo mujiiba albaahili ma gabadh baa mise waa nin lama kala garanayo mujiibat albaahiliya miya mise mujiibat albaahili miduu yahay ayadu ma laha saas daraaddeed bilaha xurmada leh wixii uu nas qaasa loo helamole ka bilo xurmo leh soomidooda wax ku soo arooray oo sugani ma jira wa xadiikanina waa daciif maskum baabu lxai cala sawmi linayn wlhamiis baabu lxai boorintii buu baabu yahay calaa sawmi linayn wlkhamiis khamiista iyo isniinta soomitaankooda laysku boorriyo can caaishata qaalat waxay tidhi ana nabiya nabigu sal lay wasalam ina nabiya nebigu sal ley wasalam kaana wuxuu ahaa yataxaraa mid ku dadaala siyaama alnayni waalkhamiis khamiista iyo isniinta soomidooda nabigu waa ku dadaali jiray rawahu lhamsatu baa warisay ilaa abaa daawuuda mooye waa xadii saxiixa wa laakina lahu waxaa u sugnaaday laakina lahu xadiidkani waa u sugnaaday laakinahu xadiidkani lahu abu daawuud buu u min riwaayati usamat bni zayd xaalu markaa hore ee la leeyahay abu daawuud ma warinin afarta kalaa warisay waa markuu min xadiii caaishata yahay laakiin abu daawuud wuu wariyay xadiidka isagoo saxaabiga warinaya uu yahay usaamata bna zayd muxadisiinta sida ay heshiiskoodu uu yahay xadiisku hal xadiisba ha ahaadee haddii laba saxaabi kala warinayaan laba xadiis baa laga soo qaaday isagoo matnigiisu isku mid yahay haddana hadday laba saxaabi kala wariyaan laba xadiis baa laga ka soo qaaday marka min xadiii usaamat bni zayd waaba kala duwan waxba kala duwan ayuu ku warinayaa abu daawuud xadiiu usaamat bni zayd markuu yahay waxaa ku sugan oo ku imaanaya siyaadu wataa dib ka imaan doonta wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sala allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu idhi tucradu waa la bandhigay alacmaalu camalyaalkii kulla nayni wahamiisin khamiis iyo isniin kasta acmaashii waa la bandhigayaa alla loo bandhigayaa addoommada acmaashooda fauxibu waxaan jeclahay buu nebi ur sal lay an yucrada in la bandhigo camalii camalkayga wa ana saa'imun anoo sooman waa isla tii uu soonkeeda ku cileeyey sooma xikmadda uga dhiga ra waxaa wariya xadiidka axmed watirmidi walibn maaja waxaa u sugnaaday macnaahu xadii mid la macna baa u sugnaaday xadiidkaasi waa xasan hariiba buu leeyahay tirmidi sheekh albaanina waa wliaxmed axmed waxaa u sugnaaday wanasa'i iyo nasa'i hada almacna macnahan oo kale min xadiii usamat bni zaydin xaal adiikiisa waa kaa hore wa kaa uu leeyahay abu dawuud baa wariyey isla laftiisa wa ayb oo mxuu ahaayey e, e, waxaa ku imaanaya usama bn zayd xadiidkiisa ina acmaala alcibaadi tucradu ywma اlinain wa ywma alhamiis waxaan u soomayaa labadaa beri acmaashaa la bandhigaa marka xikmadda ku jirta taa iyadaa waa xadiidkan usaamata bna zaydna yacnii eh, dacfi baa ku jira sanadkiisa oo qiso dheer yaro dheer wahay ka qisadaa dheer markuu yahay dacfi baa ku jira laba ninoo majhuula ku jira laakiin xadiidku turuqdiisi iyo shawaahidiisaoo xadiidkan abu hurayre ka horreeya uu ka mid yahay ayuu ku xogoobaya sidaasuuna ku noqonayaa saxiix ku noqonaya khaasatan qaybta ku saabsan acmaasha bandhigeeda khamiista iyo isniinta la bandhigayo an abi qataadata ana nabiga sl suila waxaa la weydiiyey can sawmi ywmi اlinain maalinta isniintaas soomideedaa la weydiiyey faqala wuxu uhi nabigu sl lay slam dalika kaasi ywmu wey yowmu wulidtu waa maalinkii lay dhalay fiihi dhexdiisa oo waunzila la dejiyey calaya korkayga fiihi unzila la dejiyey alwaxyu waa waxyigana la dejiyey calaya korkayga fiihi dhexdiisa raw axmed baa wariyey wa muslim waa abu daawuud soonka maalinta isniinta baa nebiga la weydiiyey kadibna wuxuu yidhi maalinkaa waa maalintii aan dhashay o midda labaad weeye maalinkii waxyigu igu bilowday waa oo ilaahay uba rasuulnimada iga dhigayoo eh, bicadayda u horraysa ayib saas daraaddeed baan u soomi waay marka soonka maalinta isniinta ah saddex xikmadood buu leeyahay kow horta acmaashaa la bandhigayaa laba waa maalin munaasabad weyn laho waa maalintii waxyigu ku bilowday nebi moxamed sal lay slam saddex waa maalintii nebigu dhashay sal lay waslam saddexdaa xikmadood buu xadiisku u sheegay ayb qaybtiisan dalika yowma wulidtu fiihi isagana waa axaadiista ay ku ciyaaraan qolyahan mawliidka lagu ibtileeyey axaadiista ay macaanideeda iyo sidii rasuulku ugu talagalay iyo sidii a'immadu u mareen ay ka wareejiyaan oo ka taxriifiyaan oo bidcadana ay isku dayaan inay daliil uga dhigaan buu ka oo luqunjibaadhaan nusuustaasuu ka mid yahay maxaa yeelay keliya waxay ka qabsanayaan waa maalinkii lay dhalay waa maalinkii lay dhalay laakiin maalinka nebigu uu ka hadlayo xadiiska iyagaa deliishan ayaguna xujo ku yahay ilahay amarkii laakiin dadka ay inta badan la hadlayaan baa caamo u badan caamaygu marka ma fahmi karo aayad baa la keenay xadiis baa la keenay dadkani waa saxsan yihiin iyo afmiinshaarnimo loogu daro intaasaa ku filan xoogaa aftahanimaa loo raacayo laakiin ma fahmi karo war aayaddan qaabka loo deliishanayo ma saxsantaha mise waa khaldantaha meesha uu ninkani saaraya aayaddu ma oo meeshii ilaahay ugu talagao rasuulkiisa ugu talagalay ma taha war xadiiskan qaabka loo daliishanayo meesha ninkani saaraya ma leeyahay ninkan isagaa wax luqujibaadaya caamaygu ma fahmi karo walaa ashbaahu lcaama xataa ma fahmi karaan keliya waxaad garan kartaa xadiiska maalin isniin buu ku saabsan yahay mawliidkuna ma maalin buu ku saabsan yahay mise taariikh ya ma maalin isniin baa la mawlidaa ya taariikh baa la mawlidaa taariikh bisha rabiiculwal ama sideed ha ka bilaabato ha ka bilaabeen ha yidhahdeen ama labiyo tobanka ha yidhahdeen taariikh baa la mawlidaa taariikhdaasi arbacay ku hagaagi kartaa oo jumcay ku hagaagi kartaa oo axad bay noqon kartaa soo ma oo isniinta lafteeday ku hagaagi kartaa marka taariikh iyo maalin wiigga ka waa kala duwan yihiin soo wax cad maa asagu wuxuu u deliishanayaa taariikh ku hagaagtay maalin jumca ama maalin sabtiga ku hagaagtay xadiiskuna muxuu ka hadlayaa ya maalin isniinuu ka hadlaya kaafiya gala dheeridha marka meesha uu xadiiska u wada iyo meeshuu leeya isma leh maalinka isniinta ah oo wiiga maalin ka mida ah baa xadiisku ku saabsan yahay ee taariikh iyo sanad shaqa kuma leh waa midda labaade xadiisku waa maalinkii lay dhalay nebigu wuxuu sal ley waslam camalka la samaynaya ka dhigay in la soomo ayaguna maxay u deliishadeen in la damaashaado raashin la uruursado xaflado la samaysto geela la qashoo la dhergo ya war nebigu soom buu yidhi idinkiina waad dhergaysaanoo waad cunaysaanoo xafladaad wadataan soomadiibaa intaad ka wareejiseen baad u deliishanaysaan cuna bal soon iyo cun intuu isu jiro fiiri hadduu meel soon la yidhi ood cun u deliishanayso soo kaafkii kala dheeri maa laakiin intaa caamadu ma fahmi karto waxaa la leeyahay un maalinkii nebigu dhashay isagaa soomay isagaa waa miduu wadaadkula maalinta dhaweyd nebigaaba sal aley wasalam ee mawliidka damaashaadkiisa sameeyey oo seebuu ku sameeyey isagaa yidhi maalinka isniintaa waa lay dhalaye sooma ood adugu masoonbaad dadka faraysaa mise balaayo kalaad hoosta ku wadata ah, marka nusuusta lagu ciyaarahayay ka mid tahay oo sideedaba waxaa jirta ahlu sunnaha ahlu sunnuhu qaaciday leeyihiin ahlulbidaca ay ku kala gedsan yihiin ahlu sunnuhu waxay leeyihiin istadil uma actaqid horta daliilka raadi markaad daliilka hesho daliilka wixii ka soo baxa ictiqaadi maxaa horeeya daliilka horeeya sooma wixii aad daliilka ka hesho diinka ka dhigo ahlulbidacu laakiin qaacida way dabagedinayaanoo waxa waaye horta ictiqid ushaada meeshaad ka goosan lahayd horta qorshayso markaad go'aansato kadib daliilkii raadi daliilka markaa soo qabo oo soo luqunjibadh aayadihii ku soo gembi oo axaadiistii ku soo gembi warwarkan adaa dejistaye intaadan dejiso inaad daliil raadisa ma ahayn maya marka hore qorshahaaga dejiso kadibna nusuusta soo luqunji baadho ayadaasi marka sanka u saar ahlubidaca ariiqooda waay laakiin ahlusunna ha ictiqaadinin hana qaadanin ila marka hore daliilkaad hesho wixii daliilka ka soo baxa qaado ariiqa marka dariiqa ahlusunnaha waay xadiikaasi marka wuxuu ka yahay axaadiista qaabkaa loo daliy istilaalkaasna istilaal sax maaha waa nooc taraacub ah oo axaadiista nabiga sal lay sl lagu ciyaaraya waa baabu karaahiyati ifraadi ywmi اljumucati wa ywmi اsabti bisawm wuxuu baabu yahay maalinta jumcada in lagu gooni yeelo soon inay karaahiya ama maalinta sabtida in lagu gooni yeelo soon ayadana inay karaahiya tahay jumcada oodan khamiista iyo sabtidana la soomin keligeed inaad soodun la qasato ama sabtida oodan axadna la soomayn jumcadana aadan la soo soomaynin keligeed soomayso labaduba inay soonkoodu karaahiyeyihin taasuubaabuya can muxamed bni cabaad ibni jacfarin qaal wuxuu uhi sa'altu waxaan weydiiyey jaabiran jaabir waxaan weydiiyey annahaa miyuu reebay rasuululahi sal lay waslam can sawmi yowmi ljumucati maalinta jumcadaa soonkeeda miyuu nebigu reebay qaal wuxuu uhi <clears throat> muttafaqun calayh walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugan fii riwaayatin an yufrada in la keli yeelo bisawmin sowm in lagu Ah, riwaayada hore waa mulaq can sawmi ywmi اljumucati mufradan aw maqruunan waay labadu way soo gelilahayn soo maa lafdiga bukhaari baa caddeeyo an yufrada bisawmin waa markii soonka jumcada keligii la soomay an abi hurarata radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slm rsulku wuxu ha soomina yowma aljumucati maalinta jumcada ilaa walxaal qablahu hortii yowmun uu yahay mooye ow amase bacdahu gadaashiisa yowmun uu yahay mooye maalinka ka horreeya muxuu yahay khamiis ama khamiista soo soonoo jumcadana la soon ama jumcada ka bilow oo sabtidana la soon labadaa mid ya rawahu ljamacatu baa warisay ila nasaa'iya nasaa'i mooye walimuslim muslim waxaa u sugnaaday laa takhtasuu ha ku gooni yeelina leylata habeenka jumcada ah biqiyaamin istaag ha ku gooni yeelina min bayni layaali habeenada kale ee habeenada kale cibaado iyo qiyaam iyo qur'aan akhris iyo salaada aydaan habeenada kale samaynayn habeenka jumcada khaasa kaga dhigina meeshaa waxaynu ka qaadanayna qaacido aad muhim u ah oo ah sideedaba takhsiis cibaada bimakaan mucayan aw zaman mucayan shaarica iskale cibaado inaad tidhaahdo wakhtigaas ha lagu khaas yeelo in alla ku khaas yeelo ama rasuulkiisu ku khaas yeelo mooyaane cid kaloo ku khaas yeeli karta ma jirto xataa zamankaasi zaman faadilaba ha noqdo zaman faadila oo fadlilaah ha noqdee haddaan cibaado ku khaas yeelan la dhihin fadli buu leeyahay cibaado looma samayn karo aan shaarica ka soo aroorin ayb sidoo kaleeto makaan meel mucayan ah, inaad cibaado la raadsato tidhaahdo fadli siyaada laga helaya waa inaad daliilu hesho sooma maalan saddexda masjid oo kale soo siyaado ma leh daliil baan u haynaa laakiin meel kale inaad tidhaahdo salaad lagu tukadaa way ka fadli badan tahay meelaha kale xabaalaha lala aadoo kaleeto ama meel kale aad tidhahdo way ka fadli badan tahay maya waa inaad daliilu hesho takhsiiska cibaadaadka sidoodaba waxaa iska leh allah waa iska leh rasuulkii salawatu rabbi wasalaamu calayh ayaabayaankiiadantawalaa takhtasuu ha khaas yeelina yowmaljumucati maalinta jumcadana bisiyaamin soon ha ku khaas min bayni alayaami maalmaha kale dhexdooda ha kaga khaas an yakuuna inuu yahay mooyane fii sawmin soom oo yasuumuhu uu soomayo axadukum midkiin soom dhexdii ood soomi jirtay yahay mooye maxaa laga wadaa markaa soom aad soomi jirtay ah, yani waxay noqonaysaa markaa soon kuusii jiri jiraybay waafaqday jumcadii markaa waad soomi ayada ma aha marka ujeeddadu inaad ku khaas yeelaysee barnaamij aad lahaan jirtay bay iyadu kusoo hagaagtay taas way macnaha taa hadday taa dhib male weli axmed axmed waxaa maalinta jumcada yowmu ciidin waa maalin ciid ah waa usbuuca ciiddiisii wa ee falaa tajcaluu ha yeelina yowma ciidikum maalinta ciiddiinna yowma siyaamikum soon maalinta soonkiinna ha ka dhigina ciid iyo soon isma laha sidoodaba soo marka maanta maadaama usbuuca ciiddiisa ay jumcada tahay ha soomina oo maalin ciida soon ha ka dhigina ilaa an tasuumuu inaad soontaan mooye qablahu hortii oo khamiista aw bacdu ama gadaashii oo sabtida ah. sanadkiisu waa xasan xadiidka wacan juwayriyata waxaa laga warinaya ana rasuulalahi sal lay slam rasuulku dakhala wuu soo galay calayha juwayriyo korkeedu u soo galay fii yowmi ljumcati maalin jumca wa hiya saa'imatun iyadoo sooman faqaala laha markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay asumti miyaad soontay juwayriyey amsi shalay ma soontay khamiistii miyaad soontay buu yidhi shalay qaalad waxay tidhi laa maya qaala nebigu wuxu uhi sal lay sl tasuumiina soomi rabtaa hadan berri sabtida ma ku inaad jumcada ku darto ood berri raacayso qaalad waxay tidhi laa maya iyadana kuma talagashay qaala wuxuu nebi sal lay slam faaftirii marba haddaadan shalayna soomin berrina aadan ku daraynin afur buu ku yidhi soonka jabi jumca keliyaan soomaya ma soconaysee ka bax buuhi jabi rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu abu daawuud sheekhu wuxuu wa huwa xadiidkani daliilun wuxuu daliil u yahay ala ana tatawuca sunnada wixii aan waajib ahaynba laa yalzamu inuusan laazimaynin bishuruuci gudagelid inuusan ku laazimaynin masaladan waa masala cano baabkeedana wuu inoo keeni doonaaba baab gooniyuu kusoo wadaa oo ah shayga sunnadaa sidiisaba hadaad gudagashood bilowdo inaad dhammaystirto ma laazim bay kugu tahay asalkiisa baaba sunno ahaaba oo inaad samaysood gasho iyo inaadan samaynin khiyaar baad lahayd ayib markaad gashay kadib dhammaystirkiisu ma laazim buu kugu noqonaya mise xataa adaa ku dhex jiraad khiyaarkii leedo waad ka bixi kartaa sheekhu wuxuu idhi xadiiskan waxaa laga qaadan shayga sunnada ah dhexgelin la dhex galay inuusan laazim ku noqonayn oo adoo dhexdiisa maraya inaad iska jari karto alaad sunnaad ku jirtaa maalan sooma alaad sunnaad ku jirta salaaddii sunnada markaad ragcad tukatay ayaa hawlii kugu soo dhacday culus waabaad isaga baxday iska tagtay ma mise waa laazim inaad dhammaystirto laazim maaha buu leehay soon baabaad maalintan soontayba dhexda markaad marayso duurkii ayaadba xaflad iyo zab ah, cunto quruxsbaahos baa soo baxdayba markaasaad tihi wallahi maanta tan lagama qadi kareen waabaad iska afurtayba ah, marka cibaadaadku kuma laazim kuma noqdaan dhexgelidda la dhexgalay mar asalkoodiiba hadduu sunno yahay dhexgelidda haddaad dhex gashayna dhexda kaga bixi karta allahuma culimadu waxay yidhahdaan hal baa laga soo reebaya oo muxuu yahay oo dhexgeliddiisa haddaabaad dhex gashaba laazim isu beddelaya inaad dhammaystirto waa xajka iyo cumrada asagana waxaa laga qaadanayaa wa atimmu alxaja waalcumrata lilah haddaabaad gasheen dhammaystiraa la yidhi laakiin inta kale jumhuurtu waxay qabaan ma laazimaya waad ka bixi karta abu xaniifa isaga wuxuu qabaa walaa tubdiluu acmaalakum buu deliishanaya acmaashiinna ha laazim bay noqon inaad dhammaystirto adiga maxaa markii hore faraha kuu geliy haddaabaad gudagashaybaa adeer dhammaystir ah, laaziminaya mana masaladaasuu marka tilmaamaya wuuna imaan doontaa وcan ibn cabaasin radi allahu tacala canhu ana nebiya nebigu sal lay slam qaale wuxu uhi laa tasuumuha sawmina yowma aljumucati maalinta jumcada waxdahu keligii xaaluya sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira layidhahda xusayn ibni cabdilaahi bni cubaydillaah laakiin xadiidku waa xasan liqayrihi oo xadiista horaa xoojinaysa walow sanadkiisu daciif baa noqday wa can junaadat alsdi qaala wuxuu uhi dakhaltu waan galay calaa rasuulillahi sal lay slam rasuulkaan u soo galay fii yowmi jumucatin maalin jumca fii sabcatin toddoba dhexdooda xaalan ah oo min alasdi ree asdiya toddobadaasoo ana anigu aaminuhu midka sideedeeya an ah walxaal huwa nebigu yataqadaa uu qadaynayo nebigii qadadii u fadhiyaandulnimid buu faqaala markaasa wuxu uhi sal lay slm ila alhadaa war qadada kaalaya kaalaya ila qadeeya soo fadhiista qulnaa waxaanu idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahu siyaamun kuwa sooman baan nahay waannu soomannahay wuxuu asumtum amsi waana jumca asumtum amsi shalay ma soomteen qulnaa waxaan idhi maya qaala wuxuu idhi ma soomaysaan hadan berri ma soomaysaan qulnaa waxaan idhi maya qaala wuxuu fa aftiruu afura marka jumca keliyaan soomaynaa socon mayso afura fa akalnaa waan cunnay buuhi macahu nebiga la jirankiisa waa afurnay cuntadiina waxbaan ka cunnay buui kharaja markuu baxay oo meeshii ka baxayoo masaajka aaday oo wajalasta uu fadhiistay calal mimbari mimbarka korkiisa ku fadhiistay ayuu dacaa nebigu wuxuu u yeedhay biinaa'in weel oo min maa'in biyaah fa shariba wuu cabbay wa huwa isagoo nebigu calalmimbari mimbarka korkiisa saaran buu cabbay biyihii walxaal annaasu dadkiina yanduruuna ay fiirsanayaan yuriyahum xaal uu tusayo ow yuriihim xaal uu tusayo annahu nebigu annahu laa yasuumu inuusan soomanayn yowma aljumucati maalinta jumcada inuusan soomanayn taasuu tusaalaynaya hortoodu biyaha ku cabay marka rawaahuma labadan xadiisba waxaa wariyey buuhi axmedu axmed baa wariyey xaafid ibni xajar wuxuu tilmaamayaa xadiiskan dambe axmed inuu wariyey ma helin buu leehy laakiin xadiidka soo saaray anasaa'i fi lkubra taxaawi fi sharxi macaani alaaahaar tabarani fi lkabiir ibni abi shayba fi lmusanaf xaafidkuna fi lfatxi wuxuu leeyahay xadiiu junaada cinda anasaa'i sanadkiisu waa saxiix buu leeyahay xadiidka juwayriyeyna isku mid yihi xadiikii juwayriye hore soo afru iyadana lama dhihin kii unbay isku macnayihi marka xadiikanina waa sugan wuxuuna tilmaamayaa afuridu inay laasim tahay culimmada badankoodse waxay qabaan nahyiga ku soo arooray maalinta jumcada ah soon ha ku gooni yeelina waa nahyi karaaha tansiih bay laakiin daahirka karaahada sida laga fahmayo ama asalkuba uu yahay waa inay taxriim tahay oon la soomi karin allahuma inaad khamiista ka hormariso ama aad sabtida la soontood ka dambaysiiso ama uu noqdoba soon aad soo soomi jirtay ku hagaaga mooyaane wa can cabdilaahi bni musrin xadiikaas waa xadiidkii sabtida ku saabsanaa hadal baana waxoogaa ku jira marka habeen dambe aan u dibdhiganno insha allahu tacaala waqhtigaa dhammaaday hada wbilahi towfiiq sal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala alih w saxbi wslm